بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaan kusoo jiray kitaab اlhiba waxaan soo gaadhnay qowlkii mualifku yihi wayusanu waxaa loo sunneeyaa lilwaalidi waalidkii waxaa loo sunneeyaa alcadlu inuu ku cadaalad falo fii caطiyati awlaadihi siismada uu siinayo awlaadiisa bian yusawiya wadalika bian yusawiya waaba inuu simo bayna adakri labkii walunhaa dhadigii wa qiila waxaa la yidhi ka qismati lirhi dhaxalka qaybintiisa oo kale weeyo sidaas ayuu ugu cadaalad samaynayaa waxaa sunuhu mualifku yidhi waalidka waa aabbihii iyo hooyadii labadaba in ay u cadaalad falaan awlaadooda markii ay wax siinayaan hibada iyo cadiyada ay awlaadooda siinayaan inay u xaqsooraan oo si siman wax u siiyaan oo markaa labkiiyo dhadigiina ay u simaan taana waxaa daliil u ah xadiidkii nucmaan ibn bashiir ee saxiixayn ku sugnaa wuxuu ihi nucmaan bn bashir radi allahu tacaala canhuma aabbahay ayaa hibe isiiyey buu ihi dabeetana hooyaday ayaa waxay tidhi raali noqon maayo ilaa aada nabiga calayhi salaatu wasalaam markhaati oga dhigto hibadan aada ilmahayga siisay dabeetana nabigu aabbahay u yimid buu ihi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ihi yaa rasuula allah kan hooyadii ayaa iga dalbatay inaan u markhaati yeelo wixii aan weladkeeda siiyey markaasaa nebigu wuxu uhi salى اllahu alayh wasalam bashiirow alaka waladun siwa haada yani awlaad kale oo kanaan ahayn ma leedahay markaasaa waxaan idhi buu ihi haa markaasaa nebigu wuxuu ihi salى اllahu alيh wasalam awlaaddaasoo idil inta aad kan siisay oo kale ma siisay markaasuu yidhi maya markaasuu nebigu wuxuu ihi alayhi الsalaatu wasalaam haddaba ka cesho riwaayo kale oo bukhaari warinaya waxay tilmaamaysaa nabigu inuu yihi itaquu llaha wacdiluu bayna awlaadikum ilaahay ka cabsado awlaadiinna u cadaalad sameeye lafdi kale oo muslim wariye wuxuu tilmaamayaa faashhid calaa haada hayrii qof aan aniga ahayn markhaati oga dhig riwaayo kalena oo axmed wariyana waxay tilmaamaysaa laa tushhidnii ala jawrin dulmi markhaati hayga dhigin ina libaniika min alxaqi an tadila baynahum awlaadaadu waxay xaq u leeyihiin inaad u cadaalad samayso midda kale haddii uu awlaadiisa u kala badiyo cadiyada waxay keenaysaa cuquuq iyo taxaasud inay isxastaan waayahay xadiidkan marka jumhuurulculamaa waxay ku xambaareen istixbaab culimmada qaar waxay dhaheen waa waajib in awlaadda loo cadaalad sameeyo imaam axmed baana taa ku tegey waaya xadiidkan marka jumhur culamada waxay ku xambaareen istixbaab maxaa yl riwaaya ayaga waxay tilmaamaysaa nabigu inuu yidhi faashhid calaa hada hayri qof kale markhaati oga dhigo marka hadduu xaaraan ahaan lahaa nabiga calayhi salaatu wasalaam ooma tilmaameen qof kale inuu markhaati oga dhigo haddaba qaabkeebuu ugu cadaalad samaynaya labkii iyo dhadigii uu simaya inankii inantii isku wax buu siinaya qiil baa wuxuu leeyahay maya eh ka qismat lirti sida dhaxalka ayuu ugu simayaa oo labkii wuxuu siinayaa labanlaab wuxuu dhadiga siinayey maxaa taasna waa qismada ilaahay subxaanau watacala qismada ilaahayna waa yani acdal lqisma qismata ugu caadilsan weyaan walilaabi aabbihi waxaa u sugnaaday alrujuucu inuu ku noqdo fii hibati waladihi waladkiisa wuxuu siiyey wakada saasoo kale lisaa'ir اlusuuli usuusha oo idilna taas xaq bay u leeyihiin cala lmashhuuri qowlka mashhuurka ah wa shardu rujuucihi aabbuhu inuu ku noqdo wixii uu siiyey waladkiisa shardigiisu waxaa weeye baqaaulmawhuubi wixii uu hibeeyey inuu baaqi ku yahay fii salطanati اlmutahibi kii loo hibeeyey wilaayadiisa fayamtanicu haddaba waxaa ku reebtoomaya fayamtanicu wuu reebtoomayaa rujuuci bibeycihi inuu weladkiisii iibiyey wixii la siiyey wawaqfii inuu waqfay laa birahnihi inuu rahnayse waxa weeye ku reebtoobi mahayo rujuucii wahibatihi inuu hibeeyey qabla alqabdi intuusan guddoonsiinin qofkii ama laga guddoomin hibadii wa tacliiqu cidqii xorayntiisii addoonkii la siiyey inuu ku xidhay shardi wa taswiijiha addoontii la siiyey inuu u guuriyey wa ziraacatiha dhulkii la siiyey inuu beeray wakada ijaarau kirayna waa lamid wiii la siiyey haduu sii kirayey cala madhabi muctamad hadaan qabano walow zaala milkuu milkigiisii hadduu zuulo oo caada uu soo laabto lam yarjic ku noqon mahayo waalidkii wixii uu siiyey fil asaxi muctamad haddaan qabano waaya wuxuu ku yihi aabbuhu wuxuu xaq u leeyahay wixii weladkiisa siiyey inuu ku noqdo xaq buu u leeyahay ama hibe ahaan ha u siiyo ama sadaq ahaan ha u siiyo ama hadiyad ha ku siiyo usuusha oo idilna waa un la mid yacni waalidiintii oo idil awowgii ayeydii hooyadii dhammaan usuusha o dhan waa isku mid waxay yani faracooda siiyaan way ku noqon karaan ama weladkii ha guddoomo ama yuusan guddoomin ama hani haado ama faqir haado ama ha yaraado ama ha weynaado taana waxaa daliila xadidka nebigu yuhi sala allahu alيh wasalam laa yaxilu lirajuli an yucطiya caطiyatan aw yahaba hibatan fayarjic fiiha ila alwaalidu fima yucطi waladahu rawahu tirmidiy nin xalaal uma aha inuu wax bixiyo ama hibe uu hibeeyo dabeetana uu ku noqdo ilaa markii laga reebo waalidka wuxuu siinayo waladkiisa marka nabig ala slam walad waalidku wuxuu waladkiisa siinay ka soo reebay oo taa uu u inuu ku noqdo shardi buu haddaba leeyahay noqoshada uu waalid ku noqonayo hibada waladkiisii uu siiyey shardigaasi waxaa weeye wixii uu siiyey in uu wilaayadii qofkii uu siiyey uu baaqi ku yahay haddaba haddii uu waladkii wixii la siiyey uu milkigiisii ka baxay oo uu iibiyey ama uu waqfay waxa weeye markaa noqosho ma jirto waalidkii kuma noqon karo hibadii dee mar haddii ilmihii milkigiisii ay ka baxdayba maxaaba uu ku noqonba laakiin haddii weli saldanadiisii wilaayadiisii baaqi uu ku yahay shaygii uu siiyey oo laakiin uu rahmay rahan uu u dhigay ama qof kale uu siiyey laakiin qofkaa kale uusan ka guddoomin ama adoon buu ahaa adoonkii uu xornimadiisii ku xidhay shardi shardigana weli uusan dhicin ama addoon bay ahayd adoontii uu guuriyey ama dhul buu ahaa dhulkii uu beeray dhulkii la siiyey ama guri buu ahaa gurigiibuu kireeyey intaasoo dhan inuu waalidkii kaga noqdo hibadiisii ma diideyso haddii milkigii uu waladkii ka zuulo shaygii la siiyey milkigiisi hadduu ka zuulo oo maalan uu qof kale siiyo amaba qof kale uu ka iibiyo dabeetana uu dib ugu soo noqdo milkigii oo asagii dib loo siiyo ama dib usoo iibsada shaygii waalidkii kagama noqon karo mar hadduu intuu milkigiisi ka baxo uu dib ugu soo noqdo weladkii oo si kale ugu soo noqdo waalidkii xaq umale inuu kaga noqdo maxaa yeele markan dambe waxaa weeye shaygani ama milkigan lagama faa'iidaysan waalidkii ee dhinac kale jiho kale ayaa laga faa'iidaystay waayahay wuxuu ku uhi walilabi aabbihi waxaqulea rujuucun uu ku laabto fii hibati waladi waladkiisa hibadiisii wuxuu siiyey wakadaa saasoo kale lisaa'ir usuuli usuushoo idil xaq bay u leeyihin inay ku noqdaan hibada waladkooda cala lmashhuuri muctamad haddaan qabano wa shardu rujuucihi noqoshadiisa shardigeedu waxa weeye baqaa'ulmawhibi wixii la hibeeyey inuu baaqi ku yahay fii salطanati اlmutahibi kii loo hibeeyey wilaayadiisa fayamtanicu haddaba waxaa ku reebtoomayaa rujuucii bibeycihi inuu iibiyey oo markaa milkiisu ka baxo waqfi inuu waqfay bilahi birahni rahankiisa maya wahibatii hibeentiisa maya qabla alqabdi guddoomid kahor wa tacliiqi cidqii xoreyntiisii inuu ku xidhan ma diidayo wa taswiijihi addoontii inuu guriyo wa ziraacata dhulkii inuu beero wakada waxaa lamid alijaaratu inuu kireeyey cala almadhabi muctamad haddaan qabano walow zaala milkuhu milkigiisii hadduu ka zuulo wixii le yacni waladkii milkigiisa hadduu ka zuulo oo wacaada dib ugu soo laabto shaygii loo hibeeyey lam yarjic ku laaban maayo waalidkii filasai muctamad haddaan qabano walow zaada haddii uu ziyaado mawhuubkii rajaca fiihi waalidkii wuu ku laabanayaa biziyaadatihi ziyaadadiisii maceedii buu kula laabanayaa almuttasilati ee la xidhiidhay lalmunfasilati tii ka socnaydse maya wayaxsulu rujuucu noqoshadii waxay ku xasilaysaa birajactu waan ku laabtay fiima wahabtu waxaan hibaymase istarjactu waan soo ceshaday mase radadtu waan u soo celiyay ilaa milkii milkeyga aw mase naqadtu lhibata hibadii baan buriyey laa bibeycihi inuu sii iibiyese ku xasili mayso waqfii inuu waqfo wahibatii inuu sii hibeeyo waictaaqii addoonkii inuu xoreeyo waiha addoontii uu siiyey inuu u tago ama la macaamilo fi asax muctamid haddaan qabano walaa rujuuca rujuuc oma sugnaanin ligayri usuuli usuusha waxaan ahayn wuxuu ku yihi uu u hibeeyey waladkiisa haddii ay ziyaado ku timaado ama ziyaadadaas ha ahaato la xidhiidha ama ziyaado ka socan ha ahaato ziyaadada mutasilka ah waxa weeye sida cayilkii oo kale neef buu aha neefkiibaa naaxay dhul buu aha dhulkiibaa la falay oo beer loo diyaariyey wahaakada waa ziyaado mutasil ah ama ziyaado munfasil ah sida maalan neefkiibaa ilmo dhalay ama kasab ayuu addoonkii soo shaqaysay wixii la midkaa ah. haddaba ziyaadada waa kala qaadaya ziyaadada mutasilka ah shaygii uu soo ceshaday ayuu la soo ceshanaya laakiin ziyaadada munfasilka ma raacayso ziyaadada munfasilka sida weladkii oo kale neef buu siiyey weladkiisii neefkiibaa ilmo u dhalay neefkiibuu ku noqonaya laakiin weladkii u dhalay ilmihii u dhalay waxaa yeelanaya waladkiibaa yeelanaya wiilkiisiibaa yeelanaya ama inankiisii uu siiyo oo soo coshan mahayo maxaa yeelay kasabkiisii milkigiisii ayuu waxani ku yimid haddaba noqoshada waalidka markaan leenahay yani hibada uu siiyey waladkiisa uu ku noqon karaa qaabkeeba ugu noqonaya wuxuu ku yihi waa inuu ku dhawaaqaa oo lafdi uu ku xasilaa rujuucaasi sida inuu dhaho kale wixii aan ku siiyey waan kaaga noqday ama waan kaa soo coshaday ama milkigii aan ku soo celiyey ama hibadii waan ka baxay waan buriyey laakiin rujuucii ama noqoshadii ku xasili mayso inuu iibiyo oo wixii uu siiyey inuu dib usii iibiyo ama uu waqfo ama qof kale uu siiyo ama uu addoon ah hadduu xoreeyo intaasoo dhan ku xasili maayo sidoo kale hadday addoon ahayd oo uu la macaamilo addoontii uu tago waxa wey taas macnaheeda maaha inuu ku laabtay maxaa yeelay weladka milkiisu waa kaamil marka waxyaabahan lasoo tilmaamay saamayn ku yeelan mahayaan shantan arrimoodba waxa weeye saamayn ku yeelan mahayaan waa beecii iyo waqafkii hibadii iyo ictaaqii wadigii intaa midna saamayn ku yeelan mahayan waa afcaal waaya wuxuu ku yidhi walaa rujuuca ligayri اlusuul cid aan usuul ahayn hadday wax hibayso kuma noqon karto waalidka mooyaane qof kale hadduu hibe uu hibeeyo hibadaa ma soo ceshan karo kumana noqon karo maxaa yeele xadiidkii waxaa daliil u ahaa uu horey noo soo dhaafay o nebigu yihi salى اllahu alيه wasalam laa yaxilu lirajuli an yucطiya alcaطiyata uma yarjac fiiha yani nin xalaal oma aha inuu hibe intuu hibeeyo uu ku noqdo ila alwaalida fii ma yuciihi liwaladihi waalidka ma laga soo reebay xadii kalena waa ku ahaa alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yaqiyu uma yacuudu fii qayihi yani qofka hibadiisa ku noqonaya wuxuu la mid yahay sida ay waxa wey mantagaya dabeetana mantagiisii ku noqonaya o cunaya saas buu la mid yahay taasina waxay tilmaamaysaa inay xaaraanta maxaa nabig alay slam riwayo kale wuxuu yii laysa lana maalu suu marka waa xaaraan wey in lagu noqdo hibe aad bixisay wuxuu yihi wayaxsulu rujuucu walow zaada haddii uu ziyaado shaygii la hibeeyey rajaca fiihi waalidkii uu ku noqonaya biziyaadati maca ziyaadati ziyadadiisa maceeda almutasilati ee la xidhiidha ilmunfasilati ziyadadiisa wayaxsul rujuucu noqoshadii way ku xasilaysaa birajactu fima wahabtu waan ku laabta wixii aan hibeeyey amase istarjactu waan soo ceshaday amase radadtu ilaa milki milkigaan u socday amase naqadtu hibata hibadii baan buriyey laa bibeyci iibintiisa uu iibiye waqfii inuu waqfay wahibatii inuu hibeeyey waictaaqii inuu xoreeyey wawadiha addoontii inuu tegay fi lasaxi muctamad haddaan qabano walaa rujuuca noqosho ma sugnaan ligayri usuuli usuusha keyrkood cid aan asal u ahayn cid kale waxa weeye kagama noqon karto hibadii uu hibeeyey walaa rujuuca rujuuc ma sugnaanin noqosho ma sugnaanin lihayr usuuli usuusha heyrkood fii hibatin hibo kuma noqon karaan hibadaasoo muqayadatin lagu qeyday binafyi hawaabi hawaab nafyigii ama yani diiditaankii waayahay wamataa wahaba markii uu hibeeyo muطlaqan waayah masaladan maadaama intaa dambe aan ka tagnay markii hore aan hadda sharxeeda israacino wuxuu ku yidhi qofkii hibe hibeeyey hadduusan asal ahayn waalid uusan ahayn hibadii kuma noqon karo hadday hibadaas tahay hibo lagu qayday binafyi hawaab nafyi hawaab waxaa loga jeedaa hawaab nafyintii macnaha markuu qofkan hibeynaya wuxuu yihi waxaan waan ku siiyey wax hawaab ah abaal oon kaa doonay ama ciwad oo bedel oon kaa doonay ma jirto iska qaado dar ilahi o qaado taasaa la hiba hayra daati hawaab alla hibada aan hawaabka lahayn hibadii baa laba nooca hiba daati hawaab iyo hibo bilaa hawaab tan waa hibadii maxdiga ahayd ee qofkan wax abaal ah iyo wax bedel ah ka doonayn taa haddii uu bixiyo qof aan asal ahayn kuma noqon karo waxaana daliil xadiidkii aan horey usoo tilmaanay laa yaxilu lirajuli an yucطiya caطiyatahu aw yahaba hibatan fayarjic fiiha ila lwaalidi fima yucطi waladahu xadidkan horey usoo tilmaanay iyo xadiid kale oo nebigu yihi alayhi الsalaatu wasalaam alcaa'idu fii hibatihi kalkalbi yaqidu uma yacuudu fii qayhi qofka ku laabanaya hibadiisa wuxuu la mid yahay sida eygii inta uu mantago mantagiisii cunaya oo dib ugu noqonaya marka axaadiitaasaa tilmaamaysa inay xaaraan tahay qofkii inuu ku noqdo waa hibadii maxdiga ahayd ee bilaa hawaabka ahayd ee qofkan uusan bedel ka doonayn wamataa wahaba goortuu hibeeyo muطlaqan duuduub hadduu u hibeeyo falaa hawaaba hawaab ma jiro in wahaba hadduu u hibeeyo liduunihi qof ka hooseeya wakada waxaa la mid ah liaclaa minhu qof ka sarreeya hadduu u hibeeyo fi ladhari muctamad haddaan qabano walinadiirihi qof la mid ah hadduu u hibeeyo cala madhabi muctamad haddaan qabano fain wajaba hadduu hawaabkii waajibo fa huwa hawaabkaasi qiima mawhubi wii la hibeeyey qiimihiisii weeye i muctab haddaan qabano fain lam yuibu hadduusan awaab uusan siinin falahu rujuucu markaa noqosho ayuu xaq u leeyahay walow wahaba hadduu hibeeyo bishardi awaabin awaab shardigii hadduu ku hibeeyo awaabkaasoo macluumin la og yahay faladharu muctamadu waxaa weeye sixatu lcaqdi caqdigii inuu asaxayo wayakuunu marka uu noqonayo beycan beyc noqonayo cala saxiix muctamad haddaan qabano aw mase majhuulin bshardi awaabin awaab shardigii awaabkaasoo majhuulin aan la ogeyn oon la garanayn falmadhab muctamad waxa wey bulaan inuu bureeyo waayahay hibadii saddex bay u qaybsantaa hibo bilaa awaab ah oo awaabkii la cadeeyey qofka inuusan abaal ka doonin iyo hibo mulaa ah iyo hibo muqayada oo awaab lagu qayda saddexdaas qaybsamaysaa waayahay wuxuu ku yihi haddaba hadduu mulaqan uu hibeeyo oo ku dhaho waxaan waan ku siiyey waxba awaabna ma sheegin awaab baan kaa doonayana ma dhihin awaab kaama doonayana ma dhihin labada midna ma dhihin marka awaab ma jiraa wax awaab ah, ah bedel ah oo qofkan waahibkaa ah la siinayo ma jirto waa haddii uu u hibeeyey liduunihi qof ka hooseeya maalan macallinkiibaa ardaygiisii wax siiyey ama maamulihiibaa shaqaalihiisii wax siiyey ama waalidkiibaa waladkiisii siiyey aclihiibaa duunkii qofkii ka hooseeya siiyey taasi acan bilaa khilaaf weeyaan hadduu qof ka sarreeyo uu siiyana ardaygiibaa ustaadkiisii siiyey ninkii faqiirka abaa anigii siiye shaqaalihiibaa maamulihiisii siiyey ee waxa weye kuwa hadduu siiyana waxa weeye sida muctamadka ah ee adharka ah ayadna hawaab ma leh hadduu nadiirkiisii qof la midah siiyana ayadna hawaab ma leh almuhim saddexdaas baa hawaab ma leh hadduu qof la mid ah ama qof ka sareeya ama qof ka hooseeya uu uhibeeyo awaabna uusan sheegin midna waxa weye awaab ma yeelanayo laakiin badna khilaaf baa ku jira badna khilaaf kuma jiro khilaafkii baa kale xoog badan marka uu aclaaga uu uhibeynayo ayuu khilaafka ugu xoog badan yahay markan uu qof ka hoose uhibeynayana isaga waa qaca yani wax hawaaba male haddaba hawaab hadduu waajibo fain wajaba hawaabun markuu leeyahy hadduu hawaab hibadii muطlaqadeed ku waajibo cala alqowli اlmarjuux waa qowlka marjuuxa la soco oo khilaaf alahar ah ama khilaaf almadhab ah i masl aaniya labada masalo ee dambe qowlkii muctamadka ahaa qowl kasoo horjeeda wuuu leeyahay tawaabba waajibaya hibadii mulaqada ahayd qowlka haddaan ku soconno hawaabkaasi waxa weeyaan buu i waa qiimaha shaygii la hibeeyey shaygaa lagu hibeeyey unbaad qiimihiisi eegeysaa qiimihiisii baan qofka siinaysa waa hibadii mulaqada ahayd waa cala qowl marjuux waaya haddaba hadduusan awaab uusan biin oo bedelkiisi uusan bixinin qofkii la siiyey kii waahibka ahaa ee hibeeyey xaq wuxuu leeyay inuu soo ceshado haddii uu awaab loo soo celin awaab aan laga siinin hibadiisi wuu soo ceshan karaa haddaba haddii uu bishardi hawaabin macluum hawaab macluum buu sheegay oo wuxuu ihi niyow hibadan waan ku siiyey maalan maradan waan ku siiyey laakiin waxaad isiisaa shan dolar waa awaab macluum uu shardiyey ama mobilka waan ku siiyey laakiin adna waxaad siisaa saacaddaada waa hibo yani bishardi hawaabin maclum hawaab maclum ku shardiyey sida muctamadka horta caqdigii wuu asaxayaa masalada khilaaf baa ku jira baycna wuu noqonaya adhar buu ka cabiray mualifku maxaa yeelay laba qowl baa masalada ku jira qowlka muctamadka wuxuu leeyahay caqdigan waa asaxayaa maxaa yeelay macnahaan ka eegaynaa xagga macnaha oo beyc buu noqonayaa maadaama caqdigan uu yahay caqdi mucaawada lafdigiisu lafdi hiba ha ahaado waan ku siiyey ha ka cabiro laakiin maadaama uu ku shardiye awaab wuxuu noqonayaa bee iib buu waaya sida asagoo waan kaa iibiye dhahay buu la mid yahay khilaafuladharna wuxuu leeyahay maya ee waa burayaa oo lafdigaan eegaynaa lafdiguna waa lafdi hibo shardiganna way isdiidayaan oo lafdigan uu leeyahay waan ku siiyey haddana uu shardinaya in wax la siiyo lagu bedelo hibadii iyo wax igu bedel way isdiidayaan hibada waxay keenaysaa qofka inaan waxba ka doonayn marka caqdigi wuu burayaa buu hi tanaaqud baa ku dhacay caqdigi laakiin sida saxiixa wuu asaxaya caqdigaas nadaran lilmacna oo markan caqdigii waxaa loo eegay macaanida waa kii qaacidadu ahayd alcibraة fi اlcuquud biاlmaqaasidi wاlmacaani la biاlalfaadi wاlmabaani qaacidadaas waa qaacida khilaafiya cinda shaaficiya hal alcibraةu fi اlcuquudi biاlmaqaasidi wاlmacaani am biاlalfaadi wاlmabaani cuquudum waxaa loo eegayaa qasadka iyo macnaha mise lafdiga iyo mabnaha la eegaya waa qaacid khilaafiha ah, lakin cinda ayrihim culamo kale way jaminayaan in macaanida la eegayo marka fii bacd masail shaaficiyadu waxay eegayaan qasadka fii bacd masaailna waxay eegayaan lafdiga marka bayc buu noqonayaa axkaamtii bayc ayaa ku sugnaanaysa shufcadii iyo labadii khiyaar iyo wix la midka aha haddii laakiin bishardi hawaabin majhuul hawaab majhuula ayuu shardiyey oo wuxuu ihi adoonka waan ku siiyey bithawbin maraan kugu siiyey ama saacaddan waan ku siiyey bishardi inaad adna igu bedasho wuxuun aad isiiso wuxuun aad isiiso waa majhuul waxaa la siinaya marka maadaama majahale ay ku jirto waa burayaa caqdigan maxaa yeelay maadaama aan idhi waa beec beecana shuruudiisa waxa ka mid ahay inuu he inuu ciwadku macluum yahay marka maadaama ciwadku majhuul uu yahay caqdigani waa burayaa wuxuu ku uhi walaa rujuuca noqosho ma sugnaan ligayr usuuli usuusha keyrkood fii hibatin hibo ay hibeeyeen hibadaasoo muqayadatin lagu qayday binafyi hawaabi hawaab nafyintii ama diidmadii wamataa wahba markii uu hibeeye muطlaqan si duuduuba uu hibeeye falaa hawaaba wax hawaaba ama bedel ah ma jiro in wahaba haddii uu hibeeyey liduunihi qof ka hooseeya wakada waxaa la mida ah liaclaa minhu qof ka sarreeya hadduu hibeeyey fi اadhari muctamad haddaan qabano walinadiirihi qof la mida ah hadduu hibeeyeyna waa un la mid cala اmadhab fain wajaba hadduu hawaabkii waajibo fahuwa hawaabkaasi qiimaة اmawhuubi wixii la hibeeyey qiimihiisa umuu noqon doonaa fi aصaxi muctamad haddaan qabano fain lam yuibhu loo hibeeyey hadduu awaab iska bixin waayo falahu rujuucu falahu qofkii waahibka waxa xaq u leeyahay arujuuc inuu ku noqdo hibadiisii walow wahaba hadduu hibeeyey bishardi awaabin awaab shardigii awaabkaasoo macluumin la ogyahay faladharu muctamadu waxa weeye sixatu lcaqdi caqdigii inuu asaxayo wayakuunu kaasina wuxuu noqonayaa beycan beyc ayuu noqonayaa cala asaxiixi muctamad haddaan qabanno aw amase majhuulin yani bishardi awaabin awaab shardigiibuu ku hibeeyey majhuulin oon la madhab muctamad waxa wey bulaan inuu burayo walow bacaa hadduu diro hadiyatan hadiyad fii darfin weel dhexdii hadduu hadiyaddaa ku diro fain lam tajri caadatu caadadii haddaysan ku dareerin biraddihi waxa weeye weelkaa soo celintiisa ka qoosarati tamrin sida qoosaratii timirta weeye fahuwa isagoo hadiyatun hadiyad weeye aydan sidoo kale wailaa haddii kale falaa hadiyad ma noqonayo wayaxrumu waxaa xaaraan ah isticmaalu in la isticmaalo ila fii akli hadiyati minhu hadiyadii in laga cunayo mooyaane waase goormay in اqtadathu اcaadaةu caadadii haddii ay keensato wuxuu ku yihi haddii uu qof hadyad uu qof kale u diro weelna ugu rido hadyadaas waxaan eegaynaa weelkaas caadadu iyo curfiga iyo dhaqanka dadku muxuu ka qabaa weelka ma la soo celiyaa mise hadyadaasu raacaya haddii caadadu aysan ku dareerin in weelkaa la soo celiyo weelkiina hadid buu noqonaya sida maalan oo kale weelka lagu rido timirta qoosarad baa la yidhahda waa weel laga sameeyey waxa weeye cawdi iyo wax noocaasa laga sameeyey marka qoosaradaas haddii qofkii timir lagu soo hadiyeeyo qoosaraddii celin mahayo uu iska qaadanaya haddii kale oo caadada ay ku dareertay in la celiyo weelkaas dee markaa hadiyad ma noqonayo isla markaa waa xaaraan in la isticmaalo weelkaas oo la adeegsado ilaa in hadida laga cunaya mooyaane inta hadida uu ka isticmaalayo ka cunayo weelkaa wuu isticmaali karaa laakiin waxaan hadiyadda cunitaankeeda ahayn uma isticmaali karo haddii ay ku dareerto weeyaan in hadiyadda laga dhex oo markaa caariye ayuu noqonaya inta hadiyadda loo adeegsanayo walow bacaa hadiyatan hadiyad hadduu ku diro fii darfi weel dhexdii fain lam tajid caadatu caadada haddaysan ku diran biraddii in weelkii la celiyo wadalika mithaalka qoosarati tamrin timir qoosaradeed weeye qoosaradii timirta fahuwa weelkaasi hadiyatun hadiyad weeye ayadan sidoo kale wailaa haddii kale oo marka caadadu ay ku darato weelkii celintiisa ama caadadu ay daraabto oo caadadu ay kala duwanaato falaa markaa hadiyad ma noqonaya ammaanuu noqonaya iyo wadiicu wayaxrum markaa xaaraam bay noqonaysaa isticmaalu weelkii in loo adeegsaday la fii akli hadiyati minhu hadyadii in laga cuno mooyaane in iqtadat lcaadatu waa haddii caadadu ay keensato in weelkaas hadyadda laga cuno kitaabu luqadati baadidii ayuu kitaab yahay waxaa la yidhaahdaa afar luqo ayaa ku jirta baadida alluqaa kelima alluqaa afar luqaa ku jirta lahaa luqaata iyo luqta iyo luqata iyo laqd waaya intaaba waa la yidhaahdaa luqa ahaan baadida waa la garanaya waa wixii la helo isagoo luunsan شharcanna waxaa lagu tacriifiyaa maa wujida fii mowdicin غayri mamluuki min maalin aw mukhtasin daaicin min maalikihi bisuquuطin aw gaflati aw naxwiha ligayri xarbiyin laysa bimuxrazin walaa mumtanicin biquwatihi walaa yacrifu اlwaajidu maalikahu waa tacriif dheer laakiin khulaasadiis waxay kusoo ururaysaa un waa shay lunsan oo qofkii lahaana aan la ogeyn oon la garanayn oo laga hela meel yani aan milki ahayn wuxuu ku yihi waa maa wujida waa wixii la helo fii mowdicin meel laga helo hayri mamluukin oo aan la lahayn oo min maalin xoola ah oo mukhtasin ama shay khaas ah mukhtas markay fuqaadu leeyihiin waa waxaan maalka ahayn sida maalan kelbigii oo kale eyi hadduu qof iska lahaa kelbigu dee milki ma noqdo maal ma ah kelbigu maal ma ah yani sirjiinkii oo kale digadii xoolaha ee beeraha lagu bacriminaya wix la midkaa wey qofkii lahaana ka lunsan oo kaga lumay bisuquudin dhicitaan uu ka dhacay aw aflatin ama uu hilmaamay uu ka tegey wanaxwa wix lamida ah, ligayri xarbiyin qof aan xarbi ahaynna wuu iska leeyahay laysa bimuxrasin waxaana xirsi kuma jiro walaa mumtanicin biquwati wax awooddiisa ku reebtoomayana ma aha walaa yacrifu lwaajidu maalikii qofkii helana kii iska lahaa ma garanayo fii mawdicin hayri mamluukin markuu yihi meel aan mamluug ahayn baa laga helay waxaa kaa daxay haddii laga helo meel mamluuga yacni alaabba waxaad ka heshay guri dhexdii gurigaana qof baa iska leh de qofka guriga iskale unba alaabtana iskaleh la dhihi mahayo waa luqata waaya wa bisuquud markuu ku yidhi dhicitaan ow afla waxaa ku baxay buu yidhi hadday soo tuurto shay maro qofka dhabtiisa ay kusoo tuurto iyo wixii la ah ama uu qof kaga cararo alaab intuu ku tuuro uu kaga cararo kaasi waa maal daaica waa maal lunsan oo qofkan uu ilaalinayo ee ma milkinayo waa maal daaica iyo waxaa kala duwan iyo maal luqaa ah baadidii iyo daacii way kala duwan yihin maalan haddii qof uu alaab kaaga taga ammaano ah dabeetana qofkii aad garan weydo meel alle meel qofkan qabtay ad garan weyd nambarna kama haysid yani war iyo wacaaltoona waad ka weyday ammaanada aad hayso waa maal daayaca ah ee luqaa ma ah axkaamta luqadada kuma dareereyso axkaamta luqadada ku dareeri mayso waaya bayri yani xarbiyin markuu xarbi yidhina liayri xarbiyin markuu yidhina waxaa ku baxay wixii daarulxarbi laga helay oo qof musliman uusan u joogin waa haniimo xoolaha laga helay yani dhulka gaalada eesan qof muslim uusan ku nooleyn waa haniimo axkaamtii haniimadaa ku dareeraysa luqadama noqonaysa markaa waayahay waxaa asal u ah haddaba luqadadii qabla alijmac xadiidkii saxiixayn ku sugnaa can zayd bni khaalid aljuhri laga wariyay nabiga calayh slat slam la weydiiyey can luqadati adahab walfida yani baadidii dahabki iyo fidada nabiga la weydiiyey faqala nabig wuxu uhi icrif cifaasaha wa wikaaha uma carifha sana waxaad garataa waxa weye weelkeeda iyo xadhigeeda dabeetana sanad yaboohi fain lam tucraf fastanfiqha haddii wax sheegta la waaye marka adu isticmaal buu i waltakun wadiicatan cindak amaananha kugu ahto fain jaءa saaxibuha yowma min adahri faadiha ilayh qofki iskale haduu maalin uu yimaado sii buu i wailaa fashanuka biha hadii kale adu iska isticmaal wasuila can daalat ibil baadadii geela la weydiiyey faqaala maa laka walaha maxaa kaa galay buu i oo iska keengalaya baadida geela dacha iskaga tag faina macaha xidaaha wa siqaaha waxay haysataa waxa weye kabaheedii iyo sibraarkeedii macnaha caloosheedii ayay biyaha ku qaadanaysaa kabaheediina wacgay ku soconaysa taridu lmaaa biyihii bay ku arooraysa watakulu shajar geedkii bay cunaysa xataa yalqaaha rabbuha ninkii iska laha illahu kala kulmo wasuila can ishaat neefka arigaaba la weydiiyey faqala wuxu khudha qaado fainamaa hiya laka aw liakhiika aw lidiib yani neefka arigaah ama adiga leh ama walaalkaaba leh ama waraabihiiba iska leh haddaba iltiqaadkan macna amaana ayaa ku jira iyo wilaaya labadaas bay ku jiraan amaane iyo wilaayo qofka multaqidka waa qof amiina sharciguna wuxuu u diray inuu amaanadaas u ilaaliyo macna tamalukna uu ku jira iktisaab aayaha dambe haddii qof sheegto la waayo qofkan helay baa milkin doona saddex rugnina way leedahay luqadadii iltiqaad iyo multaqid iyo multaqad iltiqaad waa qaadasho multaqidna waa qofkii qaadanaya multaqidna waa shaygii la qaadanaya saddexdaa rukni ayuu mualifku mid mid u tilmaami doonaa ruknigii koowaad buu kaga bilaaba oo ah iltiqaadkii wuxuu yihi yustaxabu waa la sunneeyaa aliltiqaadu in la qaato shaygii baadida ahaa liwaaiqin qof ku kalsoon biamaanati nafsihi naftiisa amaanadeeda waqiila waxaa la yidhi yajibu waa waajib walaa yustaxabu looma sunneeyo qaadashadii likayri waatiqin qof aan ku kalsoonayn ammaanada naftiisa wayajuusu waa bannaan yahay inuu iska qaato qofkaan naftiisa aan ku kalsoonayn filasaxi muctamad haddaan qabanno oo yukrahu waa loo kahdaa qaadashadii lifaasiqin qof faasiq ah walmadhab muctamad waxaa weeye annahu shanihi laa yajibu inuusan waajib ahayn alishhaadu markhaati in loo yeelo cala iltiqaadi qaadashadii wa annahu shaniga yasixu inuu asaxayo iltiqaadu lfaasiq kii faasiq ahaa qaadashadiisii wasabiyi ilmihii yaraa wadimiyi kii dimiga ahaa dimigaasoo fii daar islaami daarta islaamka ku sugan uma dabeetana aladharu muctamad waxaa weeye anahu hani anahu multaqadkii shaygii la qaatay yunzacu in laga qaadayo min alfaasiqi kii faasiqa ahaa oo yuudacu la dejinayo cinda cadlin qof cadliga agtii wa anahu shaniga laa yuctamadu inaan la ictimaadayn tariifuhu tacriifu lfaasiq kii faasiqa ahaa yaboohintiisii bal iska dhaafee yudamu in lagu daray ileyhi faasiqii raqiibun mid ilaalinaya oo wayanzicu lweliyu weligiina uu ka qaadi doonaa luqadata sabiyi sabiga baadidii uu soo helay wayucarifu dabeetana wuu yaboohin doonaa wayatamalakaha wuu u milkin doonaa lisabiyi ilmihii yaraa in ra'aa haddii uu arko dalika arinkaas maslaxo uu arko xayu halkii yajuuzu u banaan tahay aliqtiraadu inuu lahu ilmihii yaraa wayadman weliyu weligii wuu magdhabayaa in qasara haddii uu ka gaabiyo fi intisaaci ka qaado ilmihii yaraa baadidii uu gacanta ku dhigay xataa telifa ilaa ay kaga dhimato fii yadi sabiyi ilmihii yaraa gacantiisa wladharu muctamad waxaa weeye buطlaanu iltiqaadi اlcabdi addoonka qaadashadiisa baadida soo qaado inay burayso walaa yuctadu aan la tirsanaynin oo waxba laga soo qaadayn bitacriifihi iyo boohintiisa falow akhadahu hadduu soo qaado sayiduhu sayidkiisii hadduu ka qaado falow akhadahu hadduu multaqadkii baadidii uu ka qaado sayiduhu sayidkiisii minhu addoonka hadduu ka qaado kaana wuxuu noqonayaa kaasi iltiqaadan iltiqaad sax ayuu noqonayaa waaya wuxuu ku yidhi waxaa sunno ah qofka naftiisa ammaanadeeda ku kalsoon inuu baadidii qaado hadduu qof ammaanada naftiisa ku kalsoon uu baadi helo inuu baadidaas qaado ayaa sunno ah maxaa yeelay taasi waa nooc tacaawune nabigu wuxuu uhi sala اllah alيه waslm allahu fii cawni ma kana alcabdu fii cawni akhiih yacni ilaahay wuxuu ku jiraa kaalmaha addoonka intuu walaalkii kaalmaynayo marka walaalkaagii muslimka ahaa ayaad baadidiisii usoo heshood ku caawinaysaa inaad maalkiisi u celiso marka way fiicanta inaadan ka tegin siaysan qof khaaina gacantiisa ugu dhicin qiil wuxuu leeyahy laga xoog waa waajib inuu qaado baadidii qofkii ammaanadiisa ku kalsoonaa laakiin hadduusan ammaanada naftiisa ku kalsoonayn mustaqbalka yacni sunno oomaha markaa inuu qaado sunno ooma ah maxaa yele laga cabsanaya inuu dayaco ama khiyaano ay ku timaado taa uu mualifku tilmaamay waxaa laga fahmayaa hadii uu khiyaanada isku og yahay oo hubo inuu waxa weeye xoolihii uu qaatay uu khiyaamaynayo oo qaadanayo oo usan yaboohinaynin inay xaaraan inuu qaado saasaana muctamad ah isku hubo khiyaano markaa xaaraan weeye inuu qaato laakiin kan lagutimaam laguu tilmaamay waa qof ka shakisan ammaanada naftiisa iskuma kalsoono oo wuxuu malaha waxaa laga yaaba hadhow in wax kaa yimaadaan ama ammaanadii aad dayacdo ama aadan yaboohin wax saasuu ka shakisan yahay qofkaas kale sunno maa inuu qaado laakiin ma u banaantay inuu qaado way u banaantay inuu qaado maxaa yeele waxaa laga yaabaa in uu dib ka hagaago qofka khiyaanadiisana laba hubo qofka faasiqa ah ee diyaanadiisu inay fiicnayn inuu baadidii uu qaado waa makruuh maxaa yeele naftiisa ayaa laga yaabaa inay khiyaamo ugu yeedho markhaati in loo yeelo baadidii marka la qaadayo waajib ma aha sida muctamadka khilaaf baa ku jira lakin sida muctamadka waajib ma aha waayahay laakiin waa sunno inuu markhaati u yeelo qiil baa wuxuu leyahy maya waa waajib waxaana qiilka uu daliishaday xadiidka abi dawuud man iltaqada falyushid daway cadlin walaa yaktum walaa yugayib qofkii baadi helaa oo qaataa markhaati ha u yeelo oo laba qof ha markhaati geliyo yuusan qarinin laakiin kaa hore qowlkaa hore wuxuu ku xambaaray xadiidkan sunanimu ku xambaaray jumhuur culamaana saasay ku tageen waaya haddaba waajib maaha markhaati in loo yeelo lakiin waa sunno faasiqii in uu qaato shaygii baadida ahaa uu gacanta ku dhigo uu qaado way asaxaysaa ilmihii yaraa sidoo kale baadi hadduu helo wuu qaadi karaa dimmigii gaalkii ku noolaa daarta islaamka ee jizyada bixinaya isna baadidii wuu qaadi karaa intaaba waxa weeye waxaa loo eegay xagga waxaa weeye wilaayada lagama eegin waxaa laga eegay xagga milkiga iktisaab baa ku jira iktisaab baa ku jira meesha waa kasab kasabkana qofka faasiqa iyo ilmaha yarkaa wax way kasban karaan iyo qofkan gaalkaa waaya macnaha iktisaabka ayaa ku jira maadaama ay milki ku dambayn doonto rukniga haddaba waa ruknigii labaad ee multaqidka ahaa rukniga koobaad muxuu aha iltiqaadka kanna waa multaqidki waaya haddaba saddexdaas iltiqaadkoodu waa asaxayaa laakiin buu ku yihi sida muctamadka ah faasiqa haddii uu baadi uu helo uu qaado gacantiisa waa laga siibayaa oo waxaa loo dhiibayaa baadidii uu qaaday qof cadli ah oo diyaano leh waaya yaa sidaa yeelaya qaadigaa yeelaya garsooraha ka qaadaya oo qof kale udhiibaya oo lagu kalsoon yahay haddii qofkaa faasiqa ah baadidii uu helo uu yaboohiyana yaboohintiisa la ictimaadi keligii la ictimaadi mahaye qof kale lagu dari doonaa oo ilaalinaya oo kormeeraya maxaa yeele waxaa laga cabsanaya yaboohintii inuu eh, ka soo bixi waayo ka gaabiyo xaqeedii usan marin baa laga cabsanaya sidoo kale weligu baadidii ilmaha yarkaa uu helay uu ka qaadaya asagaana yaboohinaya yucarifuha wayatamalakuha lisabiy ilmihii yaraa buu u milkinaya laakiin goormuu u milkinaya ilmihii yaraa uu arinkaa maslaxo u arko ilmaha yarkaa in baadidaas markii uu yaboohiyey waxda uu waayo uu u milkinayo ilmaha yarkaa uu umilkinayaa haddii uu maslaxo u arko waase goorma xaytu yajuusu اliqhtiraadu lahu markay u bannaantay inuu amaah ama dayn usoo qaado ilmaha yarkaa waa baahan waxa weeye xoolana ma haysto markaas kale amaah in usoo qaaday u bannaan tahay dee baadidaasna hadduu yaboohiyo waxla u waayana wuu u milkin karaa marka iyada weligu wuu magdhabayaa haddii uu baadidii uu ka qaadi waayey ilmihii yaraa ilaa gacantiisa kaga dhimato asagaa magdhabaya asagaa lagu leeyahay maxaa yeele uu ka gaabiyey xaqii waajibka ee saaraa ilmaha yarka ah waxma ilaalin karo sida muctamadka wuxuu ihi iltiqaadu alcabd addoonkii inuu baadidii qaado waa baail baadidu gacanta ku dhigay iltiqaadkaas lama xisaabinayo maxaa yeele asagiibaa maal ah wilaayana ma leh xoogaa nooc wilaayadaa ku jirta iyo ammaano asagana ammaanada iyo wilaayadana ahelkeeda ma ah yani waxaa lahaa luqadadu ibtidaa'anna waa ammaano iyo wilaayo intihaa'anna waa tamliig xagga dambena tamliig bay ka noqotaa xagga horena wilaayay ka noqotay ammaano asna ehelkeeda maaha labadaa midna haddaba haddii uu yaboohiyo addoonkii baadidii uu helay lama xisaabinayo lama tirinayo yaboohintiisaas maxaa yele asaga multaqidba ma ah hadduu sayidkiisii baadidii uu ka qaado markaasa iltiqaad saxa uu noqonayaa oo markaa iltiqaadkan waxaa loo xisaabinaya sayidka wuxuu ku yidhi yustaxabu waxaa la suneeyaa aliltiqaadu baadidii qaadashadeeda ayaa loo suneeyaa liwaaiqin qof ku kalsoon biamaanati nafsihi naftiisa amaanadeeda waqiila waxaa yajib waa waajib walaa yustaxabu looma suneeyo ligayri waaiqin mid aan ku kalsoonayn amaanada naftiisa wayjuuzu wa banaanya lakin inuu qaado fi asax muctamad haddaan wyukrahu waa loo kada lifaasiqin kii faasiqa walmadhab muctamad waxa weeye anahu shaniga laa yajibu lishahaadu markhaatigelin laysan waajib ahayn cala iltiqaadi qaadashadii waanahu shaniga yasixu inuu asaxayo iltiqaadu lfaasiqi kii faasiqa ahaa baadidii inuu qaado wasabiyi ilmihii yaraa wadimiyi gaalkii dimiga ahaa fii daari islaam islaamka daartiisa dhexdeeda inuu wax ku qaado uma dabeetna aladharu muctamadu waxaa weeye annahu multaqadu baadidii la qaaday yunsacu in laga qaadayo min alfaasiqi kii faasiqa oo yudacu loo dhiibayo oo la dejinayo cinda cadlin qof cadli agti wa annahu shaniga laa yuctamadu inaan la cuskanayn tacriifuhu yaboohintiisa kaa faasiqa ah bal iskaba dhaafi yudamu ilayhi waxaa lagu dari doonaa raqiiban mid ilaaliyo la soconaya wayanzicu lweliyu weligii wuu ka qaadi doonaa luqadata sabiyi ilmihii yaraa baadidii uu soo qaaday wa yucarifu wuuna yaboohin doonaa wayatamalakha wuu u milkin doonaa lisabiyi ilmihii yaraa in ra'aa dalika hadduu arinkaas maslaxo u arko xayu waa halkii yajuusu u banaan yahay aliqtiraadu lahu ilmihi yaraa inuu wax u soomaado wayadmanu lwaliyu weligii waa magdhabaya in qasara haddii uu ka gaabiyo fi intisaaci inuu ka qaado ilmihi yaraa baadidii xataa talifa ilaa baadida ay dhimato fi yadi sami ilmihi yaraa gacantiisa waladhar muctamad waxa weye butlaanu iltiqaadi alcabdi addoonka qaadashadiisu inay baadil tahay walaa yuctadu aan la tirsanan bitacriifihi iyo boohintiisa falow akhadahu sayidu sayidkiisa hadduu ka qaado minhu addoonkii kaana iltiqaadan qaadasho ayuu noqonaya marka ayada ah qultu waxaan idhi almadhabu muctamadu waxaa weeye sixatu iltiqaadi lmukaatabi mukaatabka qaadashadiisu inay asaxayso mukaatabkaasoo la kitaabay kitaabatan saxiixatan kitaabeen saxa waman qofkii bacduhu barhkii xorun uu xor ahaana iltiqaadkiisu inuu asaxayo ayaa muctamad ah wahiya luqadadaasina uu kaa mubacadkaa u qaaday lahu asaga ayaa yeelan doona wada sayidi sayidkiisa ayaa isku yeelan doona fain kaanat hadday tahay muhayatan kaltan falisaaxibi nawbati kii toogada iska lahaa ama kaltanka iska lahaa ayaa yeelan doona fi adhari muctamad haddaan qabanno wakada waxaa la mida xukmu saa'iri naadiri waxyaabaha naadirka oo idil xukumkooda ayaa saasoo min alaksaami kasabyaalaha ah walmu'ani iyo kharashyada ilaa arsha aljinaayati markii laga reebo waxyeelada kabnaheedii wallaahu aclam wuxuu ku yidhi addoonka mukaatabka ah asaga haddii uu baadi helo addoonka la kitaabiyey kitaabo saxiix ah iltiqaadkiisu uu asaxayaa maxaa yele asaga wuxuu shabahaa qofkii xorka ahaa uu madax bannaan yahay milkiga iyo tasarufka uu la madax bannaan yahay maadaama uu usii socdo xornimo oo uu shaqaysanayo marka kaas asaguu ka duwanya adoonkii kale en soo dhaafay kii mubacadka ahaa man bacduhu xur waa mubacadki kii badhna xorna ahaa badhna addoonka ahaa kaas mubacad baa la idhaahdaa kaasna waxa wey iltiqaadkiisa isna waa asaxaya haddaba kaa mubacadka ah maadaama uu xor yahay agga milkiga tasarufka iyo dimadaba luqadadiisina ay asaxday inuu soo qaado isaga sayidkiisa ayaa isku yeelanaya haddii aysan wax kaltan uusan ka dhexaynin weyaan haddiise kaltan uu ka dhexeeyo oo maalina uu naftiisa ushaqeeyo maalina uu sayidkiisa ushaqeeyo saa u kaltamayaan waxaa iska yeelan doonaa luqadadaas kii lahaa ee noobada toogada lahaa maalintiisa la helay baadida kaasaa yeelan doona sida muctamadka ah. ama sayidka ahaado ama asaga ha ahaado taa waxaa la mid ah yani shaqooyinka naadirka ah ee uu soo shaqeeyo idil alla wuxuu addoon kasbado ee kasab naadir ah taa baadida o la mid sida hibadii wixii la siiyey iyo wasiyadii wixii loo dardaarmay iyo sadaqadii lagu sadaqaysay zakaat fitrigii la siiyey waxaasoo dhan taasay la xugum noqonayaan oo qofkii toogada iska lahaa ayuunbaa yeelan doona kharashkana waa saasoo kale muanta maalan haddii addoonkii uu xanuunsado oo u u baahdo ama dawo u baahdo iyo wixii la midka ah waxa weeye waxaa lagu yeelan doonaa qofkaa loo shaqaynaya maalintaas hadduu naftiisa u shaqaynaya asagaa lagu leeyahay hadduu sayidkiisa u shaqaynayana sayidkiisa lagu leyahay markii laga reebo ku mu-antaas kharashyadaas arshal jinaayati waxyeelada addoonka loo geysanaya ama asagoo geysanayo taa iyadu way ka duwan tahoo labadooda ka dhaxaysaa mar walba la dhihi maayo qofka noobada iska leh ayaa lagu leeyahay la dhihi maayo hadduu waxyeelo geysto ama asagaa waxyeelo loo geysto maxaa yeele waxyeeladu waxay ku tacalluqdaa raqabada raqabadana waa ay udhaxaysaa labadooda wuxuu yihi qultu waxaan idhaha madhabu muctamada waxaa weeye sixatu iltiqaadi mukatab mukaatabka iltiqaadkiisu inuu ansaxayo qaadashadiisa uu baadida soo qaado mukaatabkaasoo la kitaabiyey kitaabatan kitaaba saxiixatan oo saxiixa waman qofkii bacduu barhkii xorun xor uu yahayna asna iltiqaadkiisa waa asaxaya wahiya luqadadaasi lahu asaga usugnaatay walisayidihi sayidkiisa fain kaanat hadday tahay muhayatan kaltan falisaaxibi noobati qofkii toogada iska lahaa ama kaltanka iska lahaa ayay usugnaatay i adar muctamad hadaan qaban wakada waxaa lamid xukmu saa'ir naadir wax naadirka oo idil xukunkiisa ayaa taa la mida min alaksaabi shaqooyinkii ah waxyaabihii uu soo shaqaystay waxa weeye ama soo galay addoonkii mubacadka walmuanihi kharashyadii ilaa arsha jinaayati marka laga reebo waxyeelada ka meheedi wallahu aclam faslun faslka malifka wuxuu ka hadli doonaa xukumka multaqadka baadidii lasoo qaaday xukumkeeda waa ruknigii saddexaad waa kaan usoo qaybinay arkaanta ee luqadada iltiqaad iyo multaqid iyo multaqad iltiqaadka waan ka soo hadalay iyo multaqidkii kii wax qaatay halkan wuxuu ka hadlaya waxaa laga hadlayaa multaqadkii waa baadidii laftirkeeda laga hadlayaa baadidu waa laba nooc xayawaan iyo hayra xayawaan noole iyo waxaan noole ahayn yani ama xayawaan iyo jamaad baad dhigi kartaa mualifku wuxuu ku bilaabay haddaba noocii xayawaankii wuxuu ku yidhi alxayawaan almamluuk xayawaankii la milkinayey almumtanice iska difaacaya min sikaari sidaac dugaagkiisa yaryar biquwatin xoog iyo awoodda iskaga difaacaya wadalika miaal ka baciirin sida waxa weeye awrkii wa farasin faraskii awmase bicadwin orod iskaga difaacayay ka arnamin sida bakaylihii wadabyin iyo garanuugtii awmase dayaraanin duulimaad iskaga difaacayay ka xamaamin sida shimbirtii wey in wujida haddii laga helo bifasitin bahgooyo falilqaadi qaadiga waxaa u bannaan iltiqaadu inuu soo qaado lilxifdi ilaalin uu usoo qaado wakada waxaa la mida ligayrihi qaadiga keyrkii na waa u bannaan yahay inuu soo qaado fil asaxi muctamad haddaan qabanno wayaxrumu waxaa xaaraana iltiqaaduhu xayawaankaa in la qaado ayaa xaaraan ah litamalukin milkin in loo qaado wain wujida haddii laga helo xayawaankaa biqaryatin magaalo haddii laga helo falasaxu muctamad waxaa weeye jawaasu iltiqaadihi qaadashadiisu inay bannaan tahay litamaluki milkin in loo qaado waayahay xayawaankii waxa weeye nooca koobaad ahaa laba u qaybsamaya xayawaan dugaagga yaryar iska difaaci kara iyo xayawaan iska difaaci karin xayawaanka dugaagga yaryar iska difaaci kara saddex mid buu iskaga difaaci karaa inuu xoog iskaga difaaco sida awrkii iyo waxaa weeye awrkii weynaa iyo faraski iyo baqashi iyo dameerki ama uu orod iskaga difaaci karo ka cararayo dugaaggi sida bakaylihii iyo garanuubtii ama iskaga difaacayo duulimaad uu ka duulayo sida shimbirihii xamaam waa qoolleydii iyo shimbirtii ah, labaa loo kala qaadaya xayawaankaas in laga helo meel bahgooye ah iyo in laga helo magaalo dhexdeeda haddii meel bahgooye ah laga helo qaadiga markaa waxaa u bannaan inuu xifdi u qaado waayahay inuu ilaalin u qaado qofkii maaligga ah u ilaalinayo waxaa yidha asaga ka amwaasha xoolaha dadka maan sayd cumar radi allahu tacala canhu waxaa la tilmaamay inuu oo ku ilaaliya xoolaha baadida su imaam maali warinayo sidoo kale qaadiga keyrkiina oo aaxaadu naas dadka aaxaadooda ah, ayagana way qaadi karaan xoolahaas baadida ah ilaalina way qaadi karaan khusuusan qof khaayana uuna u qaadin waaya laakiin waxaa xaaraan ah in xayawaankaas isdifaaci kara ee meel aamina jooga in loo qaado tamaluk in la milkiyo maxaa yl xadidkii zayd ibn khaalid aljuhani ee soo maray marka nabigu la weydiiyey calayhi الsalaatu wasalaam baadida geela wuxuu ihi maa laka walaha maxaa kaa galay bu hi baadida geela dachaa iska daa bu ihi macaha siqaauha waxidaauha tarid ma tarid اlmaaa watakulu shajar xata yalqaaha rabuha maxaa kaa galay bu hi baadida geela maxaa yeelay waxay haysataa bu ihi kabaheedii iyo waxa wey sibraarkeedii biyihay ku arooreysaa waxa weeye geedahay daaqaysaa ilaa ninkii iska lahaa uu la kulmo marka wixii kalena waa loga qiyaas qaatay ee geela la mid ah taasi waa haddii laga helo meel bannaan oo bahgooye ah tamallug in la milkiyo looma qaadan karo haddii laga helo laakiin magaalo ama meel degmo oo dadku degan yihiin sida muctamadka ah way bannaan in loo qaato tamallug in tamallug loo qaado markaa way bannaan markii la iboohiyey kadib ayuunbaa markaa eh, tamallug loo qaadan karaa waaya maxaa yeelay markan cumraanka meesha la degan yahay laga helay waxaa laga cabsanayaa in qof khaaina uu gacanta ku dhigo laakiin meesha bahgoyada loguma cabsanayo qof khaain ah inuu gacanta ku dhigo inta badan wuxuu ku yidhi alxayawaan lmamluuk xayawaankii la milkinaya almumtanicu ee ka reebtoomayay min sigaari sibaac dugaadkiisa yar biquwatin awoodna kaga reebtoomayay ka baciirin sida waxa weeye awrkii wa farasin iyo faraskii amase bicadwin orad kaga reebtoomay ka arnamaysa bakayliyi wadabyin iyo garanuubti amase dayaraanin duulimaad kaga reebtoomay ka xamaamin sida qooleydii in wujida hadii laga helo bifasidin baagooyo falilqaadi qaadiga waxaa u banaan iltiqaadu inuu qaado lilxifdi ilaalin uu qaado wakada waxaa la mid a liayrihi yani qaadiga heyrkiina u banaan tahay inuu qaado fil asaxi muctamad haddaan qabano wayaxrumu waxaa xaaraan iltiqaadu in loo qaado xayawaankaas litamalukin milkin in loo qaado wain wujida haddii laga helo xayawaankii biqaryati magaalo falasaxu muctamad waxa weye jawaasu iltiqaadihi in loo qaadi karo litamalluki milkin wamaa laa yamtanicu wixii aan ka reebtoomayn minhaa dugaagkiisa yaryar wadalika mihaalka shaatin sida neefkii adhigaha webeeye yejuusu way bannaantahay iltiqaadu in loo qaado litamalluki milkin fi lqaryati magaalada dhexdeeda walmafaasidi bahgooyada dhexdeeda wayatakhayaru aakhidu kii qaatayna wuxuu kala dooranayaa min mafaasidin bahgooye ka qaatay wuxuu kala dooranaya saddexdan khiyaar ee soo socda fain shaa hadduu doono carafahu wuu yaboohinaya watamallakahu dabeetana waa milkinaya awbase baacahu wuu iibinaya waxafida tamanahu lacagtiisa ayuu ilaalin doonaa wacarafaha dabeetana waxa weye baadidii ayuu yaboohin doonaa uma dabeetana tamalakahu lacagtii wuu milkin doonaa aw mase akalahu waxa weeye uu cunayaa shaygii uu helay oo wahariba qiimatahu qiimihiisa ayuu u magdhabayaa in dahara maaliku kii iska lahaa haddii uu soo baxo fain akhada hadduu ka qaado min alcumraani meel la degan yahay falahu marka waxaa u bannaan alkhaslataani alulayaani labada xaaladoodee hore ayaa u bannaan lahaaliuta saddexaad se uma bannaan fi lasaxi muctamad haddaan qabanno wayajuusu waxaa bannaan an yaltaqida inuu qaado cabdan addoon addoonkaasoo laa yumayizu xadu tamyiiz aan gaadhin oon waxba kala garanayn noocii labaad ee xayawaanka iyuu mualifka ku tilmaamayaa waa xayawaanka aan iska difaaci karin dugaagga yaryar xayawaanaadka daciifka ah ee itaalka daran sida neefka adhiga ah dibiga yarka ah waxa weeye nirigtii iyo waxa weeye fardaha yaryar iyo wixii la midka ah haddaba xayawaanka noocaas oo kale ah qaadi iyo keyrkiiba waxaa u bannaan in ay u qaadaan tamalluk milkin inay u qaadaan magaalada dhexdeeda hadday ka helaan iyo hadday ka helaan meel bahgooya labadaba maxaa yeele laga ilaalinaya marka ayada ah dad khaa'iniin ah inay gacanta ku dhigaan iyo dugaagii laftirkiisa inuu cuno waa kii xadiidkii nagu soo dhaafay xadii zayd ibn khaalid aljuhani uu nebigu yihi sala allahu alay wasalam markii la weydiye neefkii ariga ahaa hiya laka aw liakhiika aw lidiib ama adiga iska leh ama walaalkaabaa qaadan qof kalaa macnaha qaadan ama waraabihiibaa cuni doona marka xadiidka waxaa laga qaatay qofkii inuu qaadayo marka ayada suusan waraabihi ucunin ama qof kaleo khaaina uusan u qaadanin neefka arigana waxa looga qiyaas qaatay wixii la midka ahaa ee xayawaanaadka yaryar ee daciifka ah ee taalka daran hadaba haduu neef noocaas oo itaal daran uu gacanta ku dhigo isagoo baadi ah waxaa loo kala qaadaya qofki inuu ka helo meel bahgooye ah iyo inuu ka helo meel qaryo ah oo la degan yahay hadduu meel bahgooye ah uu ka helo saddex buu kala dooranaya inuu yaboohiyo dabeetana waxle haduu waayo uu qaato ama uu iibiyo oo lacagtiisii uu xafido o ilaaliyo dabeetana neefkii uu yaboohiyo dabeetana hadduu waayo wax iska lacagtii uu sidaa ku milkiyo amaba waa khiyaarka saddexaad ee uu neefkii iska qasho oo cuno dabeetana qiimihiisii uu u magdhabo ninkii iska lahaa hadduu soo baxo dabcan wuu yaboohinaya markan uu qashay saddexaadna wuu yaboohinaya neefkii isagoo cunayba haddana yaboohinaya hadduu helo qofkii iska lahaa markaa qiimihiisi ayuu magdhabi doonaa waa hadii uu ka helay neefkii meel bahgooye ah hadii uu ka helay meel la degan yaho oo deegaan ahna labadaa khasladoodee hore ee ah in uu waxa weeye yaboohiyo oo waxda hadduu waayo qaato iyo inuu iibiyo oo dabeetana lacagtiisa xafido uu yaboohiyo labadaas ayuu xaq u leeyahay laakiin khaslada saddexaade dambe ee ah inuu qasho neefkii oo cuno taas xaq uma le oo maxaa loo kala qaaday maxaa yeele waxaa la yidhi markan uu neefka ka helay meel bahgooye ah de laga yaabaa inuu waayo cid ka iibsata neefki ayaaba dhici karta amaba ay u suuro weyda neefkii inuu hee inuu hayo ilaaliyo laakiin marka uu joogo magaalo dhexdeed dee uu helayaa neefkii iibkiisi cid ka si fudud u helaya marka inuu cuno xaaladda tan banaano wuxuu kaloo u bannaan bu ku yihi aan tamyiiz lahayn haddii helay ilmo yar oo addoon ah, inuu qaato ayaa markaa bannaan oo uu markaa yaboohiyo sida neefkii kale buu la wuxuu ihi wamaa laa yamtanicu neefkii aan ka reebtoomayn minha dugaagkii kiisa yaryarka shaatin sida neefkii ariga iyo juzu waxaa banaan iltiqaadu in la qaado litamaluki milkin in loo qaado fi lqaryati magaalada dhexdeeda iyo walmafaasiti bahgooyadii wayatakhayaru aakhiduhu min mafaasatin qofkii meel bahgooyaa ka helay wuxuu kala dooranayaa wuu kala dooranaya wuu kala khiyaar qaadanaya fain shaa hadduu doono carafahu wuu yaboohinaya watamalaku waana milkinaya mase baacahu waa iibinaya oo xafida tamanahu lacagtiisa ayuu ilaalin doonaa carafaha dabeetana wuu yaboohin doonaa neefkii uma dabeetana tamalakahu waa milkinayaa lacagtii damiirka hore waxaad u celinaysaa neefka damiirka dambena lacagta aw mase akalahu neefkii buu cunayaa oo wagariba qiimatahu qiimihiisa ayuu magdhabaya ninkii in dahra maaliku kii iska laha hadduu soo baxo fain akhadahu hadduu neefka ka qaato min alcumraani degma hadduu ka qaato falahu waxaa u bannaan alkhaslataani aluulayaani labada xaaladood ee hore lahaaliuta saddexaad sooma banaana fi asaxi muctamad haddaan qabanno wayajuusu waxaa bannaan an yaltaqida inuu qaado cabdan addoon addoonkaasoo laa yumayizu tamyiis aan lahayn wayaltaqidu wuu qaadayaa hayra xayawaani xayawaan waxaan ahayn fain kaana hadduu yahay ayawaan xayawaanka waxaan ahayn yasrucu miduu usoo degdegayo fasaaduhu xumaantiisii ay soo degdegayso inuu xumaado oo qundho wadalika miaalka hariisatin sida hariisadii webeeye faishaa hadduu doona baaca waa iibinaya o carafu waa yaboohinaya liyatamalaka amanu su lacagtiisa u milkiyo wain shaa hadduu doono tamalakahu fi xaal isla kolkaa buu milkinaya waa kalo wuu cunaya waqiila waxaa la yidhi in wajadahu hadduu ka helo fii cumraanin meel degma ah wajaba albaycu bayc ayaa waajibaya wain amkana hadday suurto gasho baqaa'uhu shaygaas inuu sii joogo bicilaajin farsamo iyo xoogaa farsamayn inuu kusii joogo wadalika miaal ka rudabin sida rudabtii weeye rudabtaasoo yatajafafu ingegaysa fain kaanat alqibdatu hadday dheeftu ku jirto fii baycihi in la iibiyo biica waa la iibinaya aw amase fii tajfiifi in la qallajiyo oo watabaraca uu ku tabaruco ku samafalo bihi qallajintaas alwaajidu kii helay jafafahu waa qallajinaya wailaa haddii kale biica bacduhu barkii ayaa la iibin doonaa litajfiifi اlbaaqi barka kale si loo qallajiyo mualifku marka uso hadlay nooca koobaad ee baadida waa xayawaankii ayuu halkan wuxuu ku tilmaamayaa noocii labaad waa wixii aan xayawaanka ahayn jameedna waa laga cabiraa noocaas laba u kala qaybiyey mualifku wax fasaadkiisu soo degdegaya iyo wax fasaadkiisu una soo degdegayn haddaba hadduu yahay wax fasaadkiisu soo degdegayo oo markaa xumaanaya haddii lasii daayo oo in xoogaa lasii hayo sida hariisadii weeye hariisaddu waxa weeye waa cunto bisil weeye oo xalwad ah ama waxyaaba laisku dardaray quud culamad bay dhihi jireen hariisadaas haddii la hayo way xumaanaysaa iyo cuntooyin kale bisil oo dhan ayaa soo gelaya sida fawaakihdii oo kale fawaakihdii way xumaanaysaa muuskii waxyaabaha noocaas oo kale ah, iyo tamaandadii iyo waxyaabaha dee aan in badan sii joogi karin hadduu doono wuu iibinayaa oo dabeetana wuu yaboohinayaa si uu lacagtiisa u milkiyo haddii qofkii iska lahaa hadduu doonana waa khiyaarka labaad wuu milkinaya isla markaana oo wuu cunaya labadaas ayuu kala dooranaya labadaas arimood inuu shaygii iibiyo oo e, uu yaboohiyo dabeetana lacagtiisi uu milkiyo inuu isla markaaba milkiyo oo iska cuno dabeetana qofkii iska lahaa hadduu soo baxo uu lacagtiisa magdhabo iil ba wuuu leya maya haddii laga helo meel degme ah in la iibiyo umaa waajib noqonaysa waa shaygii fasaadku soo degdegaya hadduu yahay shay fasaadkiisuusa degdegaynin oo markaa u baahan xoogaa farsamaha lagu ilaalin karo sida maalan rudabti oo kale rudabtu waa timirta aan weli bislaanin ee biyuhu ku jiraan ee la qallajin karo kaas wuxuu yidhi hadday faa'iidadii maslaxadu ku jirto in la iibiyo waa la iibinayaa hadday maslaxadu ku jirto in la qallajiyo isla markaana ninkii helay waajidka ahaa uu ku tabaruco qalajintiisa wuu qalajinaya dabeetana wuu xafidaya wuu ilaalinaya haddii kale uusan ku tabarucin uusan dhihin waxa wey anaa bilaash ku qalajinaya waxa weeye barh ka mida la iibinayaa si barhkii kale loogu qalajiyo oo dabeetana barhkaa kale loogu ilaaliyo oo lagu xafido dabeetana waa la yaboohinaya qofkii iskale hadduu soo baxo waxa weeye waa lagu wareejinaya haddii kalena ninkan ayaa la wareegi doona wuxuu hi yaltaqidu uu qaadanayaa hayr xayawaani xayawaanka waxaan ahayn fain kaana haduu yahy fasaadu mid fasaadkii soo degdegi kaarsi sida harisadii fain sha haduu doono baaca uu iibinaya carrafa wuu yaboohinaya ytmlka tmsi lacagtiisa u milkiya wainshaadu doono tmlakahu fi xaal isla kolkaabuu milkinaya waa kale uu cunaya waqiila waxaa idin wajadahu hadduu kahelo fi cumraani degma hadduu kahelo wajaba albaycu inuu iibiya ayaa waajiba wain amkana hadday suurtoodo baqaahu inuu sii joogo bicilaajin farsamo kusii joogo ka rudami sida rudabtii rudabtaasoo yatajafafu engegiisa fain kaanat alkhibdatu dheefta hadday ku jirto fii beyci in la iibiyo biica waa la iibinaya fii tajfiifi in la engejiyo oo watabarac bihi lwaajidu kii helay uu markaa ku tabarucayo jafafa wuu engejinaya wa ilaa haddii kale biica bacduhu barkii ayaa la iibin doona litajfiifi ilbaaqi barka kale si loo qallajiyo waman akhada qofkii qaata luqadatan baadi lilxifdi ilaalin qofkii u qaada baadi abadan weligiiba inuu ilaaliyo fahiya luqadadaas baadidaasi amaanatun amaano weeye faintafacaha haddaba hadduu u dhiibo ila alqaadi garsoorihii lazima waxaa waajib ku ah alqabuul inuu aqbalo walam yuujib ilakaruuna culamada badankood mayna waajibinin atacriifa iyo boohin waalxaalatu xaaladuna haadihi tan ay tahay falow qasada hadduu haddaba u qasdo bacda dalika intaa kadib khiyaanatan khiyaano lam yasir ma noqonayo daaminan mid daamin ahoo magdhabaya ma noqonaya fi asax muctamad haddaan qabano wain akhada hadduu u qaado biqasdi khiyaanati khiyaana qasadkeed hadduu ku qaado fa daaminu mid daamin ah weeye walaysa lahu bacdahu intaa kadib xaq uma leh an yucarifa inuu yaboohiyo wayatamalaka uu milkiyo cala madhabi muctamad haddaan qabano wain akhada hadduu baadidii qaaday liyucarifa si u yaboohiyo wayatamalaka uu milkiyo fa amaanatun amaano weeye muddata tacriifi muddada uu yaboohinayo wakada waxaa la mida ah bacdaha muddadaa kadib maa lam yakhtar atamalluk hadduusan dooranin milkin fi asaxi muctamadaan qabana wuxuu ku yidhi qofkii baadi u qaada ilaalin lilxifdi ilaalin buu u qaaday baadidii inuu weligiiba ilaaliyo isagoo mar rabo inuu waxa weye baadidaas qofkii iska lahaa hadduu waayo inuu la wareego oo milkiyo maba doonayo ee wuxuu rabaa inuu qofkii iska lahaa siiyo hadduu waayana uu meel ku xafido saas u qaaday marka ay saas tahay baadidaa uu qaaday waa ammaano gacantiisa ayaa ammaano ku tahy waaya maxaa yeelay qofkii iska lahaa buu u ilaaliyay marka waa ammaano gacantiisa ku jirta haddaba haddii uu u dhiibo baadidaas ayada ah qof qaadi ah oo garsoore ah waxaa waajib ku ah garsoorahaas inuu ka aqbalo si qofkii lahaa ugu ilaaliyo laakiin buu ku yidhi waajibinin xaaladda tan in qofkii baadida qaaday uu yaboohiyo ayadoo xaaladdu sida tan ay tahay macnaha qofkan u qaaday lilxifdi mar hadduu baadida u qaaday ilaalin culamada mayna ku waajibin inuu yaboohiyo maxaa yeelay maqsuudka loo waajibiyey waxay dhaheen yaboohintu waxa wey qofkan inuu yani markii uu yaboohiye kadib uu milkiyo saasuu mualifku yihi laakiin alimaam imaam alxaramayn iyo hazaaliba waxay rajaxeen iyo keyrkood inay waajib tahay xaaladda tan inuu yaboohiyo mar walbaba inay waajib tahay in la yaboohiyo waana sida muctamadka haddaba sida minhaaj ku qoran muctamad meehe waxaa muctamad ah in la yawoohiyo siduu mualifka laftirkiisaba uu ku rajaxay uu ku tasxiixiyey kitabkiisa sharxu muslim kitaabka rawda aalibiina ziyadadiisa wuxuu ku yihi inahu alaqwa almukhtaar midda kale mualifku markuu cabiray alakaruun markuu yihi walam yujib alakaruun altacriif wuxuu tilmaamayaa qowlkan inuusan aad muctamad u ahayn maxaa yeelay hadduu muctamad u arko wuxuu dhihi lahaa walasaxu annahu laa yajib atacriif u dhihi lahaa laakiin maadaama akaruun uu ka cabira oo yani sidii caadada u ahayd asax uusan ka cabirin iyo abhar iyo wax noocaasa waxay tilmaamaysaa qowlkan inuusan mualifku uusan rajaxaynin haddaba qofkii baadida noocaana qaaday ee lilxifdi u qaaday markuu qaaday kadib haddii uu khiyaano u qasdo daamin kuma noqonayo bimujarad qasadkaas iyo niyadaas uu niyeystay khiyaano hadduusan ficil iyo fal ku darin hadduu ficil ku daro markaa daamin muu noqonaya lakin mujarad inuu niyeystay keli a daamin ku noqon maayo sida qofkii muudaca ahaa ee amaanada loo dhiibtay laakiin marka uu baadida qaadaya hadduu biqasdi اlkhayaana u qaaday markaa daamin buu noqonaya qaacidadu waa ti ahayd yuktafaru fi dawaam maa laa yuktafaru fi اlibtida haddaba markii uu biqasdi اlkhiyaana uu ku qaaday daamin buu noqonaya gacantiisu gacan damaan bay noqonaysaa hadday xataa ku lunto ama waxa wey laga dhaco gacantiisu waa gacan damaan markasta uma gadhabeeya markaa kadib xaq umale inuu yaboohiyo oo uu milkiyo mar haddii khiyaanaba u qaaday mar hadduu khiyaanaba u qaaday maxa waa qof haasiba waa dhac xoolo u dhacay wey haddii laakiin uu qaaday inuu yaboohiyo dabeetana uu milkiyo inuu yaboohiyo marka hore hadduu ciddii iska lahayd u waayana uu milkiyo saasuu u qaaday marka ayadaa ammaane ayay noqonaysaa muddada uu yaboohinayo kadib muddada markay dhammaatana sidoo kale waxaa weeye ammaane ayay ku tahay ilaa uu ka dooranayo tamalug hadduu tamalug u doorto markaa wuu milkinaya tamaluguna malifka dib buu ka tilmaami doonaa fasal gooni ah ayuu ku sheegi doonaa wayacrifu wuxuu aqoonsanayaa jinsahaa baadida jinsigeeda wa sifataha iyo tilmaanteeda qadraha iyo qadarkeeda wacifaasaha weelkeeda wkaa xadhigeeda ama waxaa ku guntan uma dabeetana yucarifuha uu yaboohinaya fi aswaaqi suuqa dhexdooda ku yaboohin doonaa abwaab masaajid masaajida albaabadooda wanaxwiha iyo wii aswaaqda iyo albaabada masaajida lamid ah sanatan sanad buu yaboohin doonaa calal caadati sida caadada ah ku yaboohin doonaa yucarifu awalan kolka hore wuxuu yaweyhin doonaa kulli yawmin maalin walba darafay nahaari maalinta labadeeda gelin uma dabeetna kulli yawmin maalin walba maratan hal mar ayuu yaweyhin doonaa uma dabeetna kulli isbuucin wiig walba ayuu yaweyhin doonaa uma dabeetna kulla shahrin bil walba walaa takfii kuma filla sanatun mutafariqatun sanad kala tagtagsan oo kala gogo-an in la yaweyhiyo kuma filla fi asaxi muctamad aqaban qultu waxaan alasaxu muctamad waxa weya takfii inay ku filanta wallahu aclam wuxuu ku waxaa laga rabaa baadida horta inuu nooceeda u aqoonsado jinsigeeda ma lacag ba lacag hadday tahay ma dollar ba ma ma lacag shilin ahaa ma riyaal ba lacagtu waxay tahay horta waa inu aqoonsadaa waay jinsiga way kaas sifadeeda waa inu aqoonsadaa iyo tilmaanteeda haddii maalan lacag tahay lacagta qadarkeeda iyo sifaadkeeda maxaa boqol boqol ah maxaa konton kontona ah, maxaa labaatan labaatana ah, nooceeda ma lacag cusubba ah, ma lacag duugaha qadarkeeda intay dhan tahay lacagtii waa inu ogaadaa cifaaska waa weelkay ku jirtay hadday maalan ku jirtay maalan shandad yar iyo wax lamid ah waa inuu ogaada waxa ku jirtay wa cifaasaha cifaas cifaas waa weelkii ku jirtay waa wikaaha xadhiggeeda waa inuu ogaada hadday xadhig ku guntanayd waxaasoo dhan waxaa laga qaadanaya xadiidkii waxa weeye khaalid ibn zayd aljuhani oo nabig alay slam uu arrinkaa ku tilmaamay dabeetana wuu yaboohinayaa xageebu ku yaboohinayaa suwaqu ku yaboohinayaa albaabada masaajiddu ku yaboohinayaa meeshuu ka helay ayuu ku yaboohinayaa albaabada masaajida la yidhi maa maajidka dhediisa in wax lagu yabahoyo ma banaano iyo wixii lamid ah majaamicda meelhu dadku kulmaan iyo maxaafisha meelhu dadku ururaan ayaa lagu yabohinaya muddo intee dhan muddo sanad sida caadada ahna wuu u yabohin doonaa oo waxa weye maalin kasta iyo saacad kasta inuu yabohiyo shardi ma ahee qaab kale u yabohin doonaa caadada asaga ku tilmaamaya maalin yani inta hore maalin walba wuu yabohin doonaa darafaynha labada gelin gelinka hore iyo gelinka dambe dabeetana yani maalin walba hal mar buu yaboohin doonaa dabeetana wiiggii hal mar dabeetana bishii hal mar saasuu ku yaboohin doonaa yani muhimmaddu waxay tahay qofkan inuusan yaboohintii ka go oo muddo kadibba wax yaboohiyo si loo ogaado in eh, waxa weeye baadidan yani la yaboohinayo tii hore unay tahay eh, marka hore luntay haddii sanadkii u kala gogooye ka war oo sanadkana uu lix bilood uu yaboohiyo kadibna haddana laba bilood kadib haddana lix biloodoo kale uu yaboohiyo uu kala jarjaro sanadkii oo kala qaqaybiyo ma ku ilanta mise waa hardi inuu sanadku mutasil ahaado laba qowl baa ku jira raajic wuxuu yihi kuma filo sanad mutafariqa lakin nawowi kadaba tago wuxuu yihi sidaas asaxa ah way ku filan tahay sanad mutafariqa inuu iyagu hiyo wuxuu yihi wayacrifu wuu aqoonsan doonaa jinsaha baadida jinsigeeda wasifataha iyo tilmaanteeda waqadra qadarkeeda wacifaasaha weelkeeda wkaa xarigeeda uma dabeetn yucarifaha wuxuu yaboohinaya fi aswaaq aswaqa dhexdooda ku yaboohin doona wa abwaab masaajid masaajid albaabadooda wanaxwiha wixii lamida ah, sanata sanad buu ku yaboohin doonaa cala alcaadati sida caadada ay tahayna wuu ku yaboohin doonaa yucarifu wuu yaboohin doonaa awalan marka hore kula yawmin maalin walba طarafay nahaari maalinta labadeeda geliya uma dabeetna kula yawmin maratan maalin walba hal mar buu yaboohin doonaa uma dabeetna kula isbuucin isbuuc kasta hal mar buu yaboohin doonaa uma dabeetna kula shahrin bil walba mar buu yaboohin doonaa walaa takfii sanaة mutafariqaة sanad kala tagsana kuma filan fi aصaxi muctamad haddaan qabano qultu waxaan idhi alaصaxu muctamad waxa weeye takfi inay ku filanta wallahu aclam faslun halkaa ma fasl ba sheegay mise idima sheegin qolada matniga haysta siraajka haysta fasl ma sheegin Ah. waayahay sharaxa lama ictimaadayo halkan fasalkan meesha kuma jiro wayadkuru wuu sheegaya bacda awsaafihaa tilmaamaheeda bar ka uu sheegi doonaa walaa yalzamhu kuma waajibayo mu'nat tacriifi iyo kharashkeedu ku waajibi maayo in akhadaw haddii u qaaday lixifdin ilaalin bal iskaba dhaafa yuratibuhaa kharashka waxaa ratibi doona alqaadi qaadigi ayaa ratibi doona oo kasoo diyaarin doona min beyt ilmaali baankii muslimiinta oo mase yaktardu wuxuu amaahan doonaa qaadiga wuxuu ku dul amaahan doonaa cala almaaliki kii iska lahaa in akhada waa haddii u qaado litamalukin milkin wain akhada hadduu u qaado litamalukin milkina lazimatu asagay bay ku waajibaysaa waqiila waxaa lam yatamalak hadduusan milkinin facala almaaliki maaliki ayaa laga rabaa walasaxu muctamada waxaa weeye ana alxaqiira wixii yaraa laa yucaraf inaan la yaboohin doonin sanatan sanad bal iska dhaafee zamanan wakti yudanu loo malaynayo ana faaqidahu kii waayey yucradu canhu inuu ka jeesan doono haaliban sida badan wuxuu ku yihi qofkii baadida helay markan uu yaboohinayo tilmaamaheedoo idil wada sheegi mahayn ee bar ah, ayuu sheegayaa maalan hadday lacagta wuule warye lacagay ka loomtay hadduu dahabi wule waryu dahab ka lumay ee dhihi lacag caynkaas iyo caynkaas oo intaa dhan oo oo kada de waba sheegtaye qofka u sakeeya maa kudhi doona haduu khaayin yahay war lacagta anay iga lunta ic de wa tilmaantii aad usoo reebtan maba jiraba sooma marka tilmaantii bar ka ah lacag yay ka baad leedahay dabeetana haduu dho luntay waxaad leedahay lacagta nooceeda sheeg maxay tay ma dollarba mise waa kaash hadduu ka jawaabo haddana intay dhanta intaas haddana maxaa boqol boqola maxaa konta konta ma lacag duuga maaa maay ku xidhnayd maay ku jirtay imtixaan baad ka qaadaysaa markaasaa la garanaya qofka inu iska in kale waaya walidalika malifku yihi bacda awsaafiha buu sheegaya kharashka iyo boohinta yaa lagu leeyahay qofkan waxa weeye boohinaya baadida helay lagumale buu yihi kharashka iyo boohinta hadduu u qaado xifdi ilaalin taas qacan wey bilaa khilaaf qaadiga ayaa laga rabaa kharashka inuu soo diyaariyo oo baytulmaalka muslimiinta uu ka bixiyo ama uu ku dul amaahdo qofkii iska lahaa oo hadhow qofkii iska lahaa markii la helo kharashkaa laga jaro laga gooyo isagaa laga qaado haddiise uu qaaday baadidan markuu qaadayey inuu yaboohiyo qofkii iska lahaa haduu waayana uu milkiyo waxaa waajib ku ah qofkii helay inuu markaa yaboohiyo kharashkana asagu bixiyo kharashka yaboohinta asagaa lagu leeyahay kharashka lagu yaboohinaye dee waxay ku baxay yaboohinta iil baa wuxuu leeyahay maya e eh, haddii uusan milkinin uusan dib ka milkinin waxa qofkii maaliga ahaa ayaa lagu yeelan doonaa wuxuu ku yihi shay xaqiira ah hadduu helo wax yar oo qiimo weyn aan lahayn lama yowahinayo sanad ee waxaa la yowahin doonaa zaman la filayo qofkii iska lahaa inuu inta badan iska ilaabi doono o iskaga doono mualifku waa kii noo soo tilmaamay in baadida la yowahinayo muddo sanad ah baadida la yamoohinaya waa baadida qiimaha leh lacag badan ama dahab shay qaali ah wey oo qiimo leh neef wax noocaas laakiin baadida xaqiirkee yar ee qofkii iska lahaa inta badan uu iska ilaabayo tusbax yar baad heshay qalin yar baad heshay lacag yar baad heshay oo maalan koob shaha lagu cabo waafahant soo maha waxyaabaha yaryarka ah haddaad hesho waxaad yaboohinaysaa muddo aada is qofkii alaabtan ee ka luntay wuu iska ilaabi doonaa hadduu qalin lahaa muddo saacad qalinka yuu ka lumay war yaa iska laha qalinkan waxa iska laha hadaad weydo jaabka iska gasho iska qaado sidoo kale lacag yar baad hesho kun shilina ama laba kun a wax baska lagu raaca ama koob shaha lagu cabo iyo wixii lamid a hal dollar oo kalead hesho hal dollar qiimo badan male muddo nusaaca ah ama saacad ah ayaad yar yaboohinaysa war yaa iskale waxle hadaad weydo iska qaado dee taasina waxay kula duwan tahay bikhtilaafi اlmaal xoolaha kala duwanaanshihiisa wallahu tacala aclam wsala اllah wslm calى nabiyina mxamed walxamdu lilahi rab اlcaalamiin